waa lagu jamciyaa goobta lagu tukanayo ee makaanka ana waa la yidhaahdaa masjid iyo masjadba masaajidna waa lagu jamciyaa masjidku luqa ahaan marka waa mowdicu sujuud ama waa cudwiga meesha laga sujuudo wey luqa ahaan sharci ahaanna waa dhulko dhan ardada ilaahay oo dhan baa masjid ah masaajidna inoo ah axaadiitii khasaa'ista nabiga ka sheekeynaysay baa tilmaantay curfi ka hooseeya oo khaas ah ayaa jiro masjid haddii la idlaaqo waa goobta shanta salaadood in lagu tukado loogu talagalay saa darteed musallaha ciidda lagu tukado min xayu alluqa washarci waa masjid laakiin curfiga khaaskee sharciga ee hoose masaajid ma aha saa darteed musallaha ciidu axkaamta masaajidda qaadan maayo asagoo luqatan wa sharcanna ah masjid ah marka magaca goonida hoose masjidku waa goobta loogu talagalay shanta salaadood iyo wixii la halmaala in lagu tukado axkaam khaas ah ayayna marka masaajiddu leedahay makaanka iyo goobta lagu tukanayo ummadii horena waa lahaayeen inagoona waynu leenoo masaajid baa la odhan jiray ama biyac iyo kanaa'is iyo waxaad ku sheegtaba laakiin waxa inagu goonida aynu leenahay waxaa weeye goob kasta oy salaada kugu qabataad ku tukanaysa ummadihii naga horreeyey goobtay salaaddu ku qabato way ku tukan jireen laakiin waxaa shardi u ahaa inay hubaan goobta inay daahir tahay goobta ay salaaddu ku tukanayaan waxaa shardi ahayd inay hubaan ay hubsadaan daahirnimadkeeda innagu maxaynu kaga duwannahay haddaynu muslimiinna waxaynu kaga duwannahay goob kasta oy salaadu inugu qabataan ku tukanaynaa nan hubin inay nijaas tahay farqi baa inoo dhexeeya iyaga shardi maxaa laga rabaa inay hubsadaan goobtu inay daahir tahay innaguna meel walbay salaadu inugu qabato waynu weysaysan ama gebagabaysan waan gelaynaa haddaynan ku ogayn meesha ayadaa ah nijaas cadam اlcilmi bالnajaasa baa innaga shardi inoo ah ayaguna waxaa shardi u altaxaququ min طahaaraة اlmowdic wاlmakaan farqigaasaa u dhexeeya muslimiinta iyo ummadii naga horeeyey marka masaajidu fadli waxaa ugu filan dhulka ilaahay meeshuu rabbi ugu jecel yahay weeye meel kaleoo ka qiimo badanna ma ay jirto masjidka u horeeyey ee adduunka la keenina waa masjid ulxaraam siduu qur-aanku tilmaamay malaa'ig baa bilowday oo nebiyulaahi aadam baa dayactiray iyo maya malaa'ig baa bilowday ibrahim iyo wiilkiisa ismaaciil ayaa eh, dhammaystiray labadu waa la sheegaa kadibna waxaa ku xigay eh, masjidu beyt ilmaqdis masjid alaqsa baa ku xigay asaguna malaa'ig baa bilowday maya nebiyulaahi aadam baa bilaabay maye yacquub baa bilaabay ra'yiga yacquub inuu bilaabay ibnu isxaaq ibn ibraahim baana raajix ah isagaa raajixa ah. labada masjid afartan sana u dhaxaysay ama malaa'ig ha asaasto ama abuna aadam ha asaaso ama nebiyullaahi yacquub iyo awowgii ibrahim ha kala asaaseen idan tarmiimka dhismaha dambe la sheegay nebiyullaahi sulaymaan ibnu daawuud inuu asagu beytilmaqdis dhisay waa dayactir iyo dhammaystir buu ahaa ee ma ahayn tasiis tasiiskiisa ama malaa'ig baa iska leh ama abuna aadam baa iska leh ama yacquub ibn ibrahim caafan yacquub ibnu isxaaq ibn ibraahim baa iska leh intaasa yaa asaaska iyo usuusha masaajidda ah intuu sheekhu hadda ka sheegayna waynu arkaynaa can abi hurayra radi allahu tacaala can ana nabiya sal lay slam qaala wuxuu man hadaa ruuxii u jarmaada ama u kallaha ila almasjidi masaajidka xaggiisa ow raaxa ama u caraabe u boqoola acadd allaahu lahu rabbi wuxuu u diyaargareeyaa fi ljannati jannada gudaheeda nusulan martisoor nusulku waa ruuxa gurigaada yimaada wixii aad ku suuriyeyso intuu doonaba halaaka wixii aad ku xurmaysay karaama ahaan loo siiyo ayaa nusulka la yidhaahdaa kulamaa hadaa mar walbo masjid u kallaho ama uu caraabo aw raax ama uu muttafaqun calayh xadiidku waynu soo marray baabkii ahaa baabu bayaani karati uruq اlkhayr baynu ku soo marray waxba kaga noqon mayno wa canhu ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam qaal man taطahara ruuxi weyse qaata fii beyti gurigiisa ku weyse qaata uma madaa aado u dhaqaaqa ilaa beytin min buyuut اllah guri ka mida guryaha ilaahay liyaqdiya su u guto awgeed fariidatan min faraa'id اllah waajib ka mida waajibyada ilaahay saaray oo shanta salaadood wixii la halmaalo ah kaanat khuwaatuhu kaanat khuwatahun waa riwaayo kale waa riwaayo kale kaanat khuuwaatuhu tilaabiyiisu waxay noqonayaan uu qaadayo labadii lugood waxaa laga dhigay jamac maadaama lug walba ay tilaabo badan la imanayso kaanat khuuwaatuhu eh, tilaabooyinkiisu waxay noqonayaan ixdaahumaa midood taxutu tii riday noqonaysaa khai'atan gaf baa lagaga tiraya labada lugood oo lugta bidix ah waxaa rabbi kugu dhaafayaa dembi walukhraa takaloo midigtaana axaadiid kala caddeeye tarfacu darajatan dalacsiin baayuu ku helaya darajaa kor loo yeeha meeshaad joogtay yaa lagaa dallacsiinaya dembina waa lagaa tiraya marka saasaad ku jiraysaa wax lagaa masaxo iyo dallacsiina garaado cusub baad ku helaysaa tillaabooyinkii aad u qaadaysay buyuudda ilaahay adoo doonaya inaad waajibaadka soo gudato marka waa in laga faa'idaysto lagu dadaala hawsha ayadaa ah. xadiidkii muslim isagu riwaayo kale oo uu leeyahay bal min xadiidi hayri abi hurayra waxaa ku yimid kataba allahu lahu bikuli khuطwatin xasana warafacahu biha daraja yaxuط اllahu biha canhu sayi'a saddexdaasaa la iskugu darayaa tilaabo kasta oo od qaado hal ajir baa laguu qoraya xasana laguu qoraya haddana tilaabo kastood qaado dalacsiin meesha aad deganayd oo dabaqa koobaad ka labaad baa lagu geynaya buugga labaadaad ku qoranid ka saddexaad ee ka sareeya lagu geynaya ajir laguu qoro dalacsiin iyo dembi dhaafid baa laiskugu kaa daraya idan tilaabo kasta saddex ajir baad ka helaysa in xasano laguu qoro in lagu dallacsiiyo iyo in dembi lagaa rido meesha xadiidkan hadda aynu hayno uu laba besa sheegay sawaabkuna waxaa weeyaan waa yar sheegidiisu ma anfiyo ma diidahaya ka badan alqaliilu laa yanfi lkaiir bay dhahaan wadaadduhu hadii laba ajir la sheegay saddexdu diidi mayso waa fadli ilaahay saddexdaa ma diidayso wa can ubay bni kacb radi allahu tacaala qaal kaana rajul min alansaar nin ansaareed wuxuu ahaa riwaaya xadiidku uu ina adeerkay buu ahaa ubay bnu kacab ina adeerkii buu ahaa ninkan ansaareed kaana rajul min alansaar nin ansaareed wuxuu ahaa laa aclam midaanan ogayn axadan aadamoo abcada ka fog min almasjidi ashuwaa sha taqaaneen cahdiyo masjidka nebi maxamed baa loo jeeda minhu min arajuli ninkaa asaga ah axad masaajidka nebi maxamed ooga fog maanan ogayn buuri riwaaya kolu ku cadeeyo wuxuu deganaa buuri darafka iyo dacasha madiino guri xagga asaga ka ama jirin wa kaanat asagoo sidaa u fog oo gurigiisu uu ku yaalla meelaan dhowayn haddana salaad seerayn jirtay oo ninka dhaafi jirtay ma jiro faqiila lahu aw qultu lahu fii riwaaya waxaa lagu yidhi ama anugu aan ku idhi ubay ah low ishtarayta ximaaran haddaad dameer soo iibsato soo ma ficlaan lahayd tarkubuhu fi dalmaa'i xilliga mugdiga gudcarka aad gaadiidsato wa fi ramdaai xilliga kuleylkii caagubyada ciiddu ay siraado aad gaadibsato yani way wanaagsanaan lahayd buun xilliga mugdiga ila madiino waxay ahayd way halaq badnayd meel halaq badan oo qaniin badan bay ayadoo bahalka wax sayda uu ku badan yahay dhulbeeraad bay iska ahayd xaafaduhuna xaafado xidhamaynayo beel walba iyo qoys walba meel goonay u deganaayeen intii isku raas ah bay isfahmaysaba xaafad goonay u deganaayeen waa la kala yaqaan hadday qoraxdu soo baxdana de xijaaz waa taqaanaan waa dab iyo naar wey suma wanaagsanaan lahayn salaadaha casarka iyo duhurka gubyadooda gaadid aad ka soo kaalmaysato iyo xilliga mugdiga gaadid aad inaad iibsato qaala wuxuu idhi saxaabigii ubay ibnu kacbin adeerkii ahaa maa yasurunii kuma faraxsani ima faraxgelinayo ooma bogayo anna manzili gurigaygu inuu ahaado ilaa janbi اlmasjidi nabi maxamed masjidkiisa dhinaciisa in gurigayu guriga nabi maxamed lagu qabto oo nabiga soo aagdoogo ma jecli buu idhi gurigaa fog adugaad ka riwaaya xadiidku uu leeyahay intaa noolaaba ubayu wuxuu yidhi ninkaa eray aan qoonsado oon eraygaa ka ahayn kuma arag buu ubay wuxuu qaatay ninku inuu munaafiq yahayba nin kale ma jecli oo kuma farxsan inaan nabiga la soo darso oo nabiga masjidkiisi aan baalka ku soo qabto iyo garabka laba macnoo ixtimaal ah inuu leeyahay gurigaa fog baan jeclahayoo ajirka iyo raadkaiyo saantaan rabaa in lai qoro oo macnaha bannaanka yaallo marka ninka suu salaadda ugu dadaalayo qaraa'in alaxwaal baa tusaysa suu salaadda ugu dadaalayo jamacaadka ugu dadaalayo salaaday isu u seeraynin baa ku tusaya inuu ka wado macno kalena way suu noqon kartaayo dariska islaamka iyo masjidkiisa iyo nebigiisaba ma rabee belaygaa duurkan deganaanaya labadaa macnoba waa dhici kartaa marka wuu qoonsaday ubay hadalkii baa nabiga u sheegay buu nink intaan sidaa ku yidhi hebel ilmadeerka ahayd wuxuu la soo istaagay kuma faraxsan nabiga la darso nabigu wuxuu balu yeedha waa loo yeedha maxaad ka waday baa la yidhi wuxuu waxaan ka wadaa sidaa iyo sidaa waxaan rabaa in la ii qoro raadkayga tiibuu nabigu oga jawaabay waa axaadiista laga qaato ruuxa muslimka hadduu ka soo baxo eray ay weer ka soo baxda ama fal uu la yimaado falkaasoo laba afla'a ah, xumana noqon kara wanaagna noqon kara kufri noqon kara waxaan kufri ahayna ka suroobo in lagu xambaaro sida wanaagsan marka sida wanaagsan lagu xambaaray waxaa shardi ah eraygu labada macnaba inay u siman yihiin si siman sana way noqon kartaa boqolkiiba konton sidana way noqon kartaa boqolkiiba konton laakiin haddii eraygu daahir uu ku yahay labada macna mid kamida mida kuna xoog badan yahay ka uu ku xoog badan in lagu xambaaro waa qadiyatu ijma lama awili karo lianna nusuusta iyo acmaasha iyo afcaasha addoommadu iimaan iyo kufriba waxaa lagu wadaya lagu xukumayaa daahirka howlaha hoose iraadaadka iyo qusuudda iyo bawaatintu allay u taalla aaaarta salafka laga wariyey sayidina cumar umuna caaisha ibnu mascuud jamaaca min asaxaabati wاtaabiciin inta aad weer ruux muslima ka soo baxday wanaag ku xambaari kartaan xumaha ku xambaarina biitifaaqi اlculamaa waxaa loo jeedaa weedhu markay ku siman tahay markay u siman yihiin cafwan labada macnaba haddii daahir midu ku yahay kaasaa lagu xambaaraya oo kii sayidina cumar ohan jiray kama fi saxiix nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu noolaa waxy baa lidinku xukumi jiray ku aan moodayno inuu fiican yahay yaa waxyuu ka farxalan jiray ku aan moodayno inuu xun yahay yaa qur iyo nusuusu difaaci jirtay nabiguna sirya baainba waa loo sheegi jiray inkastoo xukumkiisu daahirka uu ku socday nabigu waa dhintay bu waxygiina waa go'ay la socda muslimiine khudbu kala istaagay mimbarkii wuxuu yidhi ninkii noo muujiyo xumaan xumaan ku xukumaynaa wain kaanat ariiratuhu xasana ninkii wanaag noo muujiya wanaag baan kula dhaqmaynaa wain kaanat ariiratuhu sayi'a hadii qaacidatu cumar waana qaacidatu shariica wey inoo sheegay waxisaabuhum calى allah qolyaha markii jahmiyada iyo jawaaxidda iyo umaam ibnu ashas ciidankiisii iyo zanaadiqada adduunka maanta dhooban ee idin odhanaya hadal gaalnimo ku cad waa in la awilo iska ilaaliya hadalka wanaagka ku cad la awili maayo midka gaalnimada ku cadna la awili maayo kalaamu almacsuum baa la awilaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qur'aanka daahirkiisa haddii adilo kale ay ku tusto kaasaa ta'wiil gala maxaanu awilaynaa nusuusta qur-aanka iyo axaadiista nabiga dawaahirteeda maxaa loo awilaa hadday macna khaldan ku dareensiiso adiga fahankaada gaaban aadama ahaan maxaa loo awilaa cilada ii sheega waxaa loo awilaa macsuum weeyo nabigu waxyguna waa macsuum macnahan khaldano ina dareensiiyeen ma suuragelayo macsuum ma khaldamo waxyguna ma khaldamo idan daahirkan macnaha khaldan aynu ka fahanay annaga aqoontaannada gaaban waxaan ku qasbana inaan awlo waafajino nusuusta kale lianna almacsuuma laa yukhti ma fahamtee ama anoo kale aw xasaani inta lamida macsuumiin ma aha khaa baa iga suuragala kufri baa iga suura gaalnimaa iga suura gasha hadalkaygu wuxuu daahir ku yaha lagu xambaaraya inaad kala fahantaan way waxa loo dawaahiru nusuus loo awilay iyo loo awilaynin adiga wax kaa soo fula hadda miyaad fahantaan ka wado maadaama suubanuhu khalad uusan ka dhici karin naskaana uu daahirkiisana moodsiinayo waxaan fiicnayn waan awilaynaa liyuwaafiqa النصuuص الأخرى لmaada macsuumku laa yukhطi naskaa ma khaldami karo idan laakiin adugu tumsi kaafiran وتصbixu mumina wاlcaksu صaxiix idan waxa kaa soo fulo waa in sidiisa lagu xambaara daahirka ah goormaan leenahay maya ka daaya naskii markuu si siman xaggii xagga u dhaqaaqo marka hadde nas ma aheen waa mujmal waa mushtarak waa nasaan caddayn shardiguna wuxuu ahaa eraygu ama folku inuu macnihiisa ku caddaado saraaxatan ama daahir uu ku yahay sidanoo kale hadda saxaabiga hadalkiisa muxuu ixtimaalayay ma jecli nabiga inaan la darso muxuu noqon karaa jacaylna wuu noqon karaa aan jeclahay ajirkaa fara badan nabiga aan necbahayna wuu noqon karaa ila munaafiqiin baa muush ahaan madiino oo weliba ansaar ahaa muhaajiriin munaafiqiin ma lahayn lam yakun fi lmuhaajiriina munaafiqun axad muhaajiroo munaafiqa ah ma jirin nifaaqa akbarkaaynu ka hadlayna axmed baa caddeeyey iyo jamaaca min asalaf munaafiqiintu ansaar basay ahaayeen weliba duqyada waayeelada basay ahaayeen wiil yaroo dhallinyaro maraafiqma ansaar kuma jirin duqay reer midigu maxay dhahaan nin weyn ma wada islaamo ma maqasheen duqaydii jiri culuska ee tincaska ah wey nimanka munaafiqiinta ay ku jireen ansaar dhallinyarada mulayga ahlu tawxiid bay ahaayeen warkay sidaa u fahma almihin waxaan oga jeedaa saxaabigu wuxuu hi maa yasurunii ana manzilii ilaa janbi اlmasjidi inii uriidu waxaan doonayaa waa markii la weydiiyey kadib ikhtisaar baa ku jira inii uriidu waxaan doonaya waxaan u qasdayaa weeye an yuktaba lii in la ii dhigo la ii mamshaaya socodkayga ila lmasjid aan soo lugaynayo wa rujuuci noqodkayga idaa rajactu ilaa ahli markaan u gadoomayo u laabanaya reerkayga faqaala rasul sal slm qad jamaca allaahu laka rabbi waa iskugu kaa daray daalika arinkaas sii socod iyo soo socodba ajirkiisi kullahu dhammaantii rawahu muslim baa wariyey riwaaya xadiidku uu leeya acطaaka allahu tacaala maxtasabta ajmac wixii aad ajir ka doonaysay sii socod iyo soo socodba ilahi waa iskugu kaa daray hadda anugu kama gaadhe marka masaajidda iyo axkaamteeda kutubta laga qoray khaaskaa taariikhdoodii fadaaishoodii axkaamteeda akhriya kitaabka la yidhahdo iclaam masaajidi biaxkaami almasaajidi libadrdiin azarkashi oo shaafici ah waxaad kalood akhriyi kartaan tuxfat araakici wasaajidi biaxkaami almasaajidi liljaraaci alxambali asna waad akhriyi kartaan sacaadat اlmaajidi bicimaaraة اlmasaajid oo uu leeyahay shurun bulaal اlxanafi asna waad akhriyi kartaan saddexdaa kitaab baa ugu waaweyn kutubta wadaadka ibn camaad shaafici asna tasyiil اlqaasidi biaxkaami اlmasaajid oo maطbuuc uu leeyahay asna mujalad weyna kutubta on adigu akhriya waxaad ka gaadhaan in sha allahu tacala وcan jaabir radi allahu tacala canhu qaal wuxuu idhi saxaabigaas khalat ilbiqaacu jamcu buqcatin waa goobta ama qicada yaree dhulka ah weeye bannaanee daleeda buqcada la yidhaahdaa khalat ilbiqaacu xawla almasjidi dhulalkii u dhowaa masaajidka agagaarkiisa hareerihiisa ah ayaa bannaanaaday khalat ilbiqaacu dhulalkii baa bannaanaaday oo laga guuray qiyra ka kacday xawla almasjidi masjid nabi maxamed agagaarkiisa ahayd fa araada banuu salima reer banuu salima waxay dooneen waa qoys reer bani khasraj ah salima ibnu sacaad alkhasraji jaabir qoyskiisii weeye qoyska reer banu salem waxay damceen an yantaqiluu inay u soo guuraan qurba almasjidi masjidka nabi maxamed agtiisa qolyahaasaa damca inay soo guuraan meel fogna way deganaayeen fabalaga dalika annabiya shayga asagaoo inay reer banu salima rabaan masjidka inay la soo darsaan oo meelihii bannaanaa soo buuxshaan ayuu nabiga soo gaadhay fa qaala nabigu wuxuu ku yidhi balaqanii waxay soo gaadhay annakum idinku reer bani salimow turiiduuna inaad doonaysaan an tantaqiluu qurba almasjidi inaad u soo guurtaan agagaarkiisa iyo hareertiisa fa qaaluu nacam bay nabi alum meeshun waa bannaanaata masjidka in lala darsana way fiican inaga soo maray xadiiii lamidka ahayd inay fuqada isku khilaafeen masaajidka in laga fogaado iyo in loo dhawaado kee wanaagsan kee fadli badan muran badan baa ka yaalle waxaa lagu gebagabeeyey guri ahaan iyo daar ahaan waxaa wanaagsan guriba gurigu masjidka u dhow yahay saa darteed buu nabigu masaajidka oola darsay xagga diyaarta iyo guryaha markaad eegayso guribo gurigu masaajidka uga dhow yahay buu ka fadli badan yahay maxaa yeele goobta dhulka ugu fadli badan waa masaajidda goobta ku xigtay la daristaana talfo fiican xagga laakiin jamaacada iyo ajirka iyo fadliga waxaa u qiimo badan saamba saantay ka fog tahay tilaabaday ka fog tahay lagu jamcin lahaa aday kuu taallaa warka miyaad waxay rabaan culimmadu inay jamciyaan nabi maxamedoo masaajidka la daris ahaa oo sagaalkiisii xaasba u soo dhoweeyey darisnimadiisee looga fadli badanayaa aynu kala qaadno soo lugaynaya si lugaynayo goobta iyo dhulka la dariskiisa wadaaddu marka sidaasay leeyihiin daar ahaanna u dhowaanshaha masjidkaa fiican saan ahaan iyo tilaabiya ajir ahaanna saanba saantay ka fogtahay tahay ayay ka fadli badan tahay hadda ganacsibaaba galay masaajidda in loo dhawaado waa ogtihi in loo dhawaado la dhiso ganacsibaa galay ninkii doonaya in gurigiisu uusan kidha waayin laga iibsado muxuu odhanhayaa qolka saddexdiiyo fadhiga intaasaan iibinayaa afartiiyo fadhiga intaasaan iibinayaa shantiiyo fadhiga labadiiyo fadhiga kow oo muxuu gurigaasaa masaajid weynna wuu leeyahay intaa waxaa lagu soo dumhayaa muslimiinta khayrka jecela dhallinyaradina goob jiimna wuulaha lagu leehay siyaasad baa gashay waabaa daris la ahaa bisul amiin guri ka soo horjeedaan degana ninku kuuyoo iska lahaabaa guriga lacagtiisi kordhiyay waan kaaga guurhayaa baan ku idha ama intii aan deganaa wixii aan ku deganaa daa iska guur buu ihi soomaard masaajid baa ii dhow gurigayga kale ma waayaayo waa ninka guriga masaajidkada ku dhegana luuqa yarkaa dhisay ka soo horjeedana dhisay kukuyaha waa gaal wuxuu dhi guriga inuu kor u socdo mooyeen sidiisuba hee kira ma waxaan doonaan kiraysan maxaa yeelay masjid baa daris la aawooy gaaladiiba xataa fahamtay iska daa soomaalidii muslimiintii marka darisnimada wanaaggeeday ka tahay wixii wanaagsan hadii daliila xun baa laga faa'idi asaabu eh, kahfi eygoodu waad garanaysa uga faa'iiday qaaluu nacam ya rasuul qad aradna dalika waanu doonnay nabi allah howsha ayada faqaala subxana wuxuu yidhi bani salim ay bani salim reer bani salimow diyaarakum tuktab aataarukum guryihiinna laazima diyaarakum ilzamuu diyaarakum wey halkiina jooga ku nagaada tuktab waxaa laydiin dhigi aataarukum raadkiinna saantiinna ajir laydinka diyaarakum tuktab aaaarkum nabigu waa ugu celceshay faqaaluu waxay yidhaahdeen waagi dambe maa yasuruna anna kuna taxawalna oo lee inaanan ku faraxsanayn inaan soo guuri lahayn ma jeclin baydheen mar hore maxay rabeen inay masaajidku soo dhowaadaan wayna danaynayeenoo weli kamanayeen markay fadliga ogaadeen waxay dhaheen joogidda aan baaqannay ayaannu ka jecel lahay soo guuridda soo guuri lahayn rawaahu muslim warawa albukhaariyu macnaahu min riwaayati anas waynu soo marray xadiidka isagoo sidaa uu imaamku u sheegay xadiidkanoo min xadiidi jaabira muslim baa wariya bukhaarina asagoo min xadiidi anas uu wa can abi idan waxaa laga fahmay oo fadliga masaajidda waxaa ka mida meesha dheeraada uga imanaysa ajirba lagaaga qoraya salaadii iyo masjidka warqabkiisii ajir dheer baad ka helaysaa marka buyuudda ilaahay laga warqabo weeye wa can abi muusa alashcri radi allahu tacaala qaala qaala rasuul اllahi sal lay wasalam ina acdama annaasi ajran dadka midka u ajir weyn fi salaati salaada gudaheeda yani ajir salaada laga siiyo abcaduhum ilayha mamshan waa midka ugu socod fog ee meel dheer oga yimaada faabcadum iyo midbakuu ka fog yahay weye faabcadum falamlu faamlu faadu marka waa faa listimraar wix la odhan jira weeye miduu midku ka fog yahay ayuu ka ajir badan yahay tilaabadiisa iyo meeshuu ka soo aadahayo niyadiisa wanaagsan iyo intuu soo socday iyo wladii yantadiru salaa midka salaada koranaya xataa yusaliya ilaa la tukada maca alimaam imaamka la jirankiisa ayaa acdamu ajrin ka ajir weyn min aladii yusaliiha midka intuu tukado uma yanaamu haddana seexanaya intuu hormarsado salaaddii bowsi iska ninka salaada suga ha la daahiyo xilliguu dooni imaamku ha yimaado ee ku sii wardiya iska qur'aan akhrista iska suga kaasaa ka fadli badan muttafaqun caleyh maxaa yeele intaad salaadda salaad baad ku jirtaa axaadiid kalaad ku soo martan haddee idan meel fogood ka timaaddo iyo wakhti dheerood korato ood sugto salaadda ayaa wax walba ka qiimo badan xaggeed u adduunyo wax kalaba lama haye salaaddaada iyo wakhtigaas yarka ka faa'iidayso وcan burayda bn xusayb alأslmi radi اllah tacalى canhu can النbi sl ly slam qaal bashiru اlmashaaئina fi الظulm ilى اlmasaajid bالnuur الtaami ywm اlqiyaamة rawa abu daud wالtirmidi bashiru ogu bishaareeya waa in khayr laguu sheego bishaaradu shay khayrood ku faraxdo in laguu sheego weliba cod mallan oo quruxsan lagugu sheegaa bishaarada la yidhaahda annagu reer koonfureed bishaaraan dhahnaa reer waqooyinoo bushaara yidhaahdaan baday goda waan hoos dhignaa warkaad ogtihiin baylata basharulmashaa'iina kuwa lugaynta badan ee in badan u soo lugeeye mm, mm, ugu bishaareeya fi ulami mugdiyaasha godcurada fi ulm waa jamcu ulmatin aulm waa qurab oo qurbatin marka mufradkeedu waa ulma mugdiga godcurka waxaa u taqaanaan wey ila almasaajid u soo lugeeya binuuri taami nuur dhammaystiran ugu bishaareeya riwaay uu leeyahay abarani asagu wuxuu leeyahay waa mugdiga salaada fajar cishaha iyo maqribka ma aha salaada subax riwaayada lakin dacfi baa ku jira qolyaha in badan u soo lugeeya masaajidda iyo meelaha lagu tukanayo xilliga mugdiga nuur dhammaystiran ugu bishaareeya binuuri taami ifya ilays dhammaystiran yowma alqiymati maalinka aakharo rawahu abu daawud tirmidi axaadiis dacfi ku jira waxay tilmaamayaan adduunka marka la rogo ee dhulka la duubo cir lagu kala tago goobaha masaajidun ay soo hadhaayaan dhulkoo dhan baa la duminaya oo la rogayaa oo la badelayaa ila almasaajid axaadiid kale waxay tilmaameen innagu haddaan aadama nahay cirka markaynu eegno waxaa ifa xidigaha ayaa nuurkooda aragna malaa'igtuna markay dhulka soo egto goobaha masaajida u ifa hawada sare markay ka soo eegaan oo ka soo qooraansadaan dhulka waxay arkahayaan xidigooda waa maxay waa masaajidda waa nuur baa ka baxaaya nuur baa ka baxaaya waa dhowd wakaalatu naasa ay dheheen dayax baan diray iyo alaab la wareegnay oo kacbada dul mareen waxay dheheen sawirkaan qaadna wax ifahayoon dunida dhul ahaan loo gorto inta yartay kacbada ku tallaa ka jirta xaqi bay rabaa inay kulmo nooga dhigaan annagaa cilmi ku gaadhnay annagaa cilmi ku gaadhnay aahaar baa ku timid malaa'igtu in markay hawada sara marayso ay goobaha masaajidda nuurkiisa kaliya arkaan aahaar baa ku timid malaa'igtu iyo ahlu samaa dhawaqay maqlaan oo cir dhulka ka yimaada aadaanka ka jira malaa'igtu sooma toddobaadba ha jooga jibriil meeshuu doonayba ha duulo cod ka soo baxaa dhulka uu maqlo aadaankaa ka jira marka maxaa yeelay limaada beydkii u horreeye ee la dhisay masaajid yaa dhisay malaa'ig aadamaha loo diyaariyo waa la iskaga tagay marka xidhiidhka samadii dhulka ka dhexeeya waa maxay waa xidhiidh waxyi nuurun min allah wey wixii ka soo hadhay waa iska lugooyo iyo madadaalo soomaaliya waxay dhahan hadal waa murti iyo madadaalo وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم ma waa idin tusayn ma idin tusaaweeye bandhig calaa maa yamxu allaahu bihi اlkhataaya wuxuu ilaahay ku tirtiro gafafka iyo dunuubta jamcu khaii'atin wyrfacu bihi darajaat laimaanshihiisana ilaahay uu dadka ku dallacsiiyo darajo sare uu ku siiyo qaaluu balaa yaa rasuul allah nabi allaw ha allama noo sheeg way haadee maxaa ka khayr badan qaala suban wuxuuhi isbaaqu lwuduu'i weysada lagu xeldheeraado xalaynu soo maraynay cala almakaarihi jamcu makrahin min alkurhi wa huwa almashaqatu waalalam ee qabow dartii loo dhibsado ama xanuun aad dareemayso ood u dulqaadan karto weysadoo lagu xeeldheeraado ayaa ilaahay dunuubtana ku tiraa dadkana ku dallacsiiya darajooyin akhra lagu hela wa karat اlkhua tilaabadoo labadsaa lagu helaa dembidhaaf lagu helaa dallacsiin ila اlmasaajidi masaajida tilaabada loo badsho alkhua jamcu khawatin waa inaga soo maray waintidaaru salaati bacda sala tukana lagu sugo ayaa intaa lagu helaa fadaliku midkiina salaad salaad lagu sugo tilaabadoo masaajida loo iyo weysadoo lagu xildharay xilligaad biha dhibsanayso alribaatu waa khayrkoo lagu nagaado khayrkoo jilibka loo laabo la laasimo fadalikum ribaad rawahu muslim ribaadka asalkiisu waa goobta furintae cadowga laga filnayaad ku nagaato adoo muslimiinta difaacaya naftaada iyo maalkaadana ayaa ku furanay rawahu muslim marka cadow waxaa ugu cuslaa shaydaane shaydaan baad ka raysay mar haddaad weysadii adoo dhibsanaya ku xeldheeraato masaajidda ku badato tallaabada ku badiso salaadaha sugto amiirkii gaalada iyo cadowga ilahay baad jabisay ee ahaa ibliis iyo ciidankiis rawahu muslim وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الآية رواه الترمذي وقال حديث حسن نبي وحول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل ninka haddaad aragtaan ruux muslim haddaad aragtaan yactaadu lmasaajida masaajida ku nuqnuqodkooda iyo ku caada ka dhiganaya wa fii riwaayatin idaa ra'aytum arajula yatacaahadu lmasaajida masaajida faajoonayo ka warqabayo oo ka warhaynaya nadaafadoodii dhismahoodii qurxintoodii udguntoodii ku wax ka barashadoodii lanna aayadda uu nabigu calayhi salaatu wasalaam markhaati gashaday baa ku ninka masaajidka ku dheggan ee masaajidka ka warqaba ku badan fashhaduu lahu biliimaan iimaan oga marhaati kaca qaala allahu tabaaraka wa tacaala maxaa u marhaatiya ah xadiidka inamaa yacmuru masaajid allah masaajidda ilaahay waxaa camira wa ajmaca alculamaau ana min tacmiiri اlmasaajidi tacalum اlcilmi fiihi wa nashruhu fiih waxay ku ijmaaceen masaajidoo la camiro waxaa ka ah oo kow ah cilmiga sharcigan lagu barto ummadda lagu baro lagu baahiyo hawla u waaweyn lagu qabto wey in la dhiso baa kamida cimaarada in la nadiifiyaa kamida la udgiyo qashinka iyo usgaga laga ilaaliyo wixii masaajidkaa wax taraya saa darteed bay isku khilaafeen haddii aadaanka laysku qabsado anaa aadaamaya anaa aadaamaya oo labada ninba niman fiicanoo culumo ah yihiin aadaanka saxaya fuqaha ah ahludiin ah nina masaajidka uu waxtaro midna uusan waxtarin kee adaanka loo dhiibahaya bay dhan fuqaada ya nin shanta salaadun buu u yimaadaa nina korontada masaajidku bixiya markay gogoshu naga dhammaatana gogoshu soo gadaa waxbuu ka qabtaa weysadiisuu ka warqabaa nadaafadiisuu ka warqabaa shanta waqtina waa ku tukadaa aadaankii baa laisku qabtay miise kaloo lagu kala fadea labadaa nina is haysataana ma jiro ma loo qorituuri mise nin baa loo dhibaya aadaanka fuqahadu waxay u badany nin baa loo qorituur meeshaan ma jiro rog maba sinne danaystaha ah ee salaaddu meesha la soo aadaya een muslimiinta waxba ugu fillayn waxba aadaan loo dhiibi maayo yaa loo dhiibi haya ninkaa baydka ilaahay waxtaraya ummaddana yaa loo dhiibaya axmed wuxuu waa khaa in loo qori tooro aabbihii baa muadin ahaa wuu dhintay wiilkii aabbihii iyo oday kalaa isku qabtaana aadan yaa loo dhiibahaya wiilka xaqle meesha qoriturma yaa laydhan fuqahadu ille meesha nacfi lama qaybsanaya maxaa la qaybsanaya xil la qaybsanayaa ninkaasaa ka xaq badan wey haddii ninkaani marka inamaa yacmuru masaajid allahi masaajidda ilaahi waxaa camira hadalka togani waa sidaa midka tabanna masaajidda ilaahay ma camiro weeye gaalo iyo munaafiq masaajidda ma camira hadalka togan asagu waa aayaddaa ku cad mantuuqa waxaa la yidhahda wey inamaa yacmuru waxaa camira daryeela nadiifiya dhisa ku tukada ilaahay ku xusa masaajidda ilaahay man aamana biاllahi walyowm اlaakhir alle iyo aakhara axadka rumeeyey wa aqaama الsalaa salaada oogay waata الzakaa walam yakhsha ila اllah facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin dadka acmaashaa la yimaada ee laga helaa mudan in hanuun loo qiro ama ilaahay hanuuniyaba xadiidku waa la mid marka ninka masjidka camiraya ka warqabee dar yeelaye ku tukanaye ninkaasi iimaan looga maraatee kaco aayadda iyo xadiidku waa isku mid xadiidka caanka ay taqaaneen toddobadii ilaahay hooskiisa harsanaysay maxaa ka mid a ah, warajulun mucallaqun qalbuhu bilmasaajid ninkani masaajidka ugu laabanay wuu jecel yahay wuu danaynaya kii kale mucallaq ahaana wuu jeclaa way isu yimaadeen ayadda towbana ku qabo isku meel bay u socdaan xadiiku marka xadii culus weeye xagga hoose wadaadka muxaqiqa wuxuu leeyahay tirmid wuxuu xadiidku waa xasan hariiba laba meelood buu ku soo celiya jaamiciisa labadaba wuu ku saxiixiyaa wuu ku taxsiniyaa cafwan wadaadka muxaqiqa hosta wuxuu leeyahy xadiidku waa daciif sanadkiisu waa daciif buu hi cafwan fahuwa min riwaayati daraaj can abi samxi wahiyo daciifatun laba far ku godanoo farta koobaade warkuu meesha ku sheega waa khaa sabqu qalam weeye daraaj iyo abusamxi laba nin miah waa hal nin daraaj baa magacii kunyadiisa le abusamxi la yidhahdaa daraaj ibnu samcaan waa la sheegay daraaj abusamxi abusamxi waa kunyadii wadaadka daraaj ah xadiidku waa min xadiidi daraaj abisamx can abilhayam can bisaciid alkhudri xagga waxaa ka qaata cam bn xaari almisri ninka la odhan jiray ama ibnulayica ama xayw bnu shurayx waa tarjama misriya wey taa marka waa midaasoo meeshu wuxuu inoo sheegay wuxuu rabay inuu can daraaj oo min riwaayat daraaj can abilhayam buu rabay inuu yidhaahdo meeshu uu yidhi can daraaj wa min riwaayat daraaj can abisamxi cidda aan isku kitaabka haysanaan ka hadlay soo isku mid ma nihin khaa isku ogaada waa khaa waxaa laga yaabaa inuu ku taqliidiy ku raacay wadaadkii bashaar ahaa bashaar bn cawaad taxqiiqiisa tirmidi markuu taxqiijinayo sidaasuu qoray fahuwa min riwaayati daraaj can abi samx wahiya daciifatun sidaasuu u qoray raqamka uu wadaadka muxaqiq kuu celiyo qudhigiisana wey wuxuu bashaar sidaa ku leh marka inuu soo qaatay waa dhici kartaa taasi waa mid midda kale sida sawaabka tirmid markaan marayna baan ku sheegay xadiikan waa xasan hadduusan saxiixba ahay maxaa yeelay tarjamada ah daraaj abisabx can abilhayam can abi saciidin اkhudri can rasuuli ilah sal lay salam waa tarjama isku khilaafeen muxadiita waaweyn raggan yararka iga daaya axmed ibnu xambal iyo isku haya saaxiibkii abu zakariya yaxbnu maciid yaxya maciin wuxuu leeyahay daraaj dacfi baa ku jira laakiin tarjamadan ah daraaj abisamx can abilhayam can abi saciid hadduu sanadku ku yimaado laa ba'sa bihi tarjamada tarjama fiican buu leeyahay maxaa yee wiilka abulhayam ah waa agoon uu soo koriyey abu saciid baa soo koriyey daraajna waa arday khaasoo laasimay abulhayam raggan dambe wax ka qaadanayana de waa niman xifaado warkooda iska jooji ibnu maciid marka wuxuu leeyahay tarjamadaasi adaraaj can abilhayam can abi saciid اlkhudri waa tarjama qawiya ardaygiisa cabaasoo duuri waluu su-aala ku celiyo daraajoo sidan ku wariyey xadiidka tarjamadan axaadiid manaakiiroo wariyey buu sheegay orise u noqon karta tarjamo fiican waa iqaad buui khata meel kale u ka yimaadaan laakiin hadihi tarjama sanadkan ah can misriyin can daraaj abi samx can abilhayam can bsaciid waa qawi buu ihi axmed isagu wuxuu yidhi xadiiu daraajin can abilhayam can abi saciid fiihi acfun fiihi dacfun iyo taxsiinka tirmid way iskeenayaan daciifun ma dhihin la socaad muxuu ku yidhi farqi baa u dhexeeya markaad musalaxa fahansan tahay he dacfi baa ku jira iyo waa daciif hebel ma sii xoog badniyo waa eber way kala daran tahay waa sakaraad dhulka yaalle iyo ma murqa way kala roon tahay laysa bilqawiy iyo laysa bidaaka alqawiy bay kala saaraan qolyaha muxadisiinta ah saa uma iyo ma badno iyo ma way kala duwan tahay idan taxsiinka tirmidi waa daqiiqun jiddan intaa waxaa dheer ibnu cadiy baa ka hadlay markaasuu wuxuu rajaxay ra'yiga ibnu maciin buu rajaxay xadiidka waxaa saxiix yeelay ibn khusayma laba jeer buu ku soo celiyey saxiixiisa nafsal xadiidkan wuuna xukumay weli baabbu u baabaysta inuu haynubi ruuxa muslimka ee masaajidka jecel ee laazime ee ku batay in iimaan loo qiro xadiidku keenay uu xujaystay laba goor buu soo celiyey ibnu xibbaanna saddex jeer buu soo celiyey idan ibnu khusaymu saxiix yeelay ibnu xibbaan xaakim wuxuu yidhi muxadisiintu waa isku waafaqeen inay saxiixo tahay riwaayadan oo daraaj abisamxi can an abi saciid tirmidina muxuu ku yidhi waa xadiid xasan ah waxtaja bihi ibnuاlqayim fi uruq اlxukmiya amaaraadka iyo calaamaadka in la cuskan karo markuu ka hadlay wuxuu yidhi astaamaha aadamaha ka muuqdaaye xumaa iyo wanaag ba loo cuskan kara xadiidkan uu keenshaday ninkii masaajidka ku batay ee ka warqabay ee jamaacadka ku tukanayay maxaan u qiraynaa wanaag baa iimaan baa loo qiraya aayadda qur-aankana xoojisay calaa yati ra'yiga raajixa waxaa weeye tirmidi siduu sheegay ayaa saxan xadiidku daciif ma aha haddii wadaadka muxaqaqa uu doorto ra'yi odhanaya waa daciifna ku raaci waa dhanka loo badan yahay ra'yiga ibnu maciin baa sax ah tirmidi baa ku raacay ibnu xibbaan ibnu khusayma xaakimna ijmac buu soo guuriyey wuxuu hadalkiisa daad dul akhriyo ma aqaan haddii inaad tiigsateen in kale hadihi tarjamaة lilmisriyiin lam yakhtalifuu fi sixatiha wa sidqi ruwaatiha غayra أna صaaxibiya صaxiixayn lam yukharijaahu waqad suqtu اlqowla fi sixatihi buui ninka la yidhaahdo dahabi wuxuu ihi qultu daraaj lahu manaakiir ama manaakiir buu wariyaa dahabi waa khaldamay kama hadlin xaakim daraaj keligii wuxuu ka hadlay silsiladan issuranee daraaj can abi اlhayam can abi saciid wuxuu dhi hadihi tarjamatu lilmisriyiin nin waxaa jira gooni marka loo magaan tabar badnayn laakiin sheekh khaasa markuu daba taagan yahay iyo shaykhu sheekh losaan markaan wururanya waana tuu fiiriye tirmidi uu eegay ibn maciin xufaaduna ay fiiriyeen calaa ati xaal hadalka qiimada inaanfacaye uu leeyahay ibn maciin ka fiiriya taariikhdiisa taarikh ibn maciin min riwaayati cabaas adduuri baad ka eegi karta adiiku marka inuu sugan yahay baynu maraynaa idan masjidka fadaaishta waxaa ka mid a ah, ruuxu ku ka warqabe ee xigsada in looga marhaati kici karo iimaan iimaan idan meelaha kutub alcaqaa'id markaad maraysaan shahaadada biliimaan laga hadlo waa masala ijtihaadiya shahaada biljanna aw الnaar baa masalo kale ah ama iimaanku waa ka duwan yahay baabu fadli intidaari الsalaa wuxuu baab yahay fadliga ku jira salaadoo la korto oo la sugo adoo tii kale mid tukada tii kale aad sugto وcan abi hurata radi allahu tacaalى can ana rasul اlah sal slam qaal laa yazaalu axadukum fi salaa midkiin salaad ka zuuli ma inuu salaad ku jiro xagga fadliga loo jeedaa ma aha xagga hadalka iyo axkaamta salaada ma ah maadaamat الsalaau taxbisuhu inta salaadu ay xanibaysa meesha ay ku hayso laa ymnachu usan u diidan an yanqaliba inuu gadoomay ilaa ahli reerkiisii ila salaatu salaad mooyee yani waxa keliya ka hortaaga inuu noqdo waxaa weye salaaduu sugaya way dhowdahay bal ha kicin waxba shaaha doonanin sheeke iyo hawlaha u yarkaaday bal salaad horta tuko intuu u fadhiyo salaad buu ku jira ajir baa u socda malaa'igtii suxufteeda qalinkiibaa ku socda muttafaqun calayh idan meelka xaba loo ordaada waad arta masaajidka marka hore waxaan ku soo galla halbaatil baanu ku soo gelaynaa markaan baxaynana kadinkaana deeqi waaye iyo riddaa weyn nama deeqdo wa canhu radi allahu tacaala abi hurare weedayaa noo dambeey asagaa inoo dambeeyey ana rasul lah sal lay slam qaal almalaa'ikatu malaa'igta ilaahay tusallii waxay u ducaysaa ammaantaa calaa axadikum midkiin maadaama fii musalaahu intuu fadhiyo meeshuu ku tukaday goobtuu ku tukaday alladii musallahaasoo sallaa fii uu ku tukaday halkii aad ku tukatay yani lugta inaad allaabin shardi ma aha loo jeedaa un masjidka adaa ka bixin dad badan u durug ama dib u fadhiisay culays balaha tusallii inay u ducaynayso asalaatu haddii la idlaaqo waa ammaan malaa'ig hadday ku ammaantana dee khayr iyo wanaag bay kaaga marati kacday tusalii inay u ducaynayso ama ammaanayso calaa axadikum midkiin maadaama fii musalaahu aladii sallaa fiih maa lam yuxdi hadduusan bidca la imanin maa lam yuxdi hadduusan weysadu ka jabino neef aysan ka imanin abu hurera la weydiiy waxaa laysaa u dhici kartaa masaajid dhexdii in xada yimaado kii weynaabaa loo qaata wuxuu ihi fusaaun aw duraatun weeye waa neeftii yarayd ama tii weynayd ilaa iyadu masaajidda way ka idan adaa ducada iska gooya weeye ammaantii xadadkii marka macnawigaah caqadigaah iyo kii daahirkaa ah ee weyse jabkaa labadu lagu fasiraa salaad baad tukatay siaad adoo fadhiyo oo wardinhayaabaad la timid hawl kale ducadii baa ku soo darta shirki awliya alle adeeg baad tidhi duca malaa'ig baad socoraysa lagu kala tag bidcaad la timid ixdaadkaasi marka ixdaadkii xisiga ahaa ee weyse jabka ahaa iyo kii caqadiga ee macnaha labadaba salafku ay ku fasireen taquulu malaa'igtu waxay odhan markay u ducaynayso ruuxa muslimka allahuma kfir lahu alla u dembi dhaaf allahuma arxamu alla u naxariiso rawahu wa can anas ibni maalik radi allahu tacaala canhu ana rasul lah sal ly slam ahara habeen buu dib u dhigay salaata alcishaa ee salaada cishuu dib u dhigay ilaa shari leyl habeen kale barhkiibuu u dibdhigay uma aqbala calayna biwajhi wejigiisi barakaysnaabu nabigu nala soo qaabilay bacdamaa salla intuu ummadda tujiyey cishahay uu tukaday faqaala wuxuu yidhi salla annaasu dadku waa tukadeen ummaddii badankeed jumhuurtii waraqaduu waana seexdeenoo waa jiibsadeen walam tazaalu idinku maydan ka bixin maydan ka zuulin fii salaati inaad salaad ku jirtaan xagga ajirka mundu intadartumuuha intaad koranayseen intaad sugayseen cishaha salaadu baad ku jirteen agga rawa bukhaari xadiku wuxuu tusahayaa nabiga caadiisa badan waxay ahayd oo u badnayd salaadda cisha inuu hormariyo inuu dedejiyo xilli hore inuu tukado waxaa ku tusahaya habeen buu nabigu cishaha rakaadiyey oo dib u dhegay baad ka fahmaysaa in uu nabigu u badnaa inuu horey u tukado isagoo eegaya maslaxat aljumhuur walidalik shaaficidu waxay yidhaahdeen haddii jamaaca iyo dad boodhan ku jiriyo kuleej ama jamaaca maxsuuriin oo isyaqaana iyo reer yaroo meel wada degan xaafad yaroo masaad u go'an yahay oon isdhibsanaynin cishaha waa in afar saac la geeyo tobanka fiidnimo oo uluuleyl la geeyo saasaa fadli badan cishaan mahribkun lala cirbinayo caamada iyo dadka soo daalaya maantao dhan indhahaas u qabsanhaya ama carruurtu ka seexanhayaan ayaa loogu danaynaya laakiin sida fadliga badan waxaa weeye xilligaa nabiga habeenka uu tukaday rawa lbukhaari saa darteed waa qaacidada ahayd waxaa fiican mararka qaarkood in shayga mustaxabkaee fadliga badan laga tago lita'liif wayustaxabu tarku lmustaxabi mu'aqatan lita'liif yani sidii fadli badan nabigu waa daayay isagoo mustaxab guud eegaya iyuu ka fogaada laakiin marmar waa in dadku saysan u iloobayn habeen habeen cishaha tobanka fidnimo la gaadhsiiyo saddex saac bar la galo marka la buqaal la yidhaahdo xilliganaa ugu ficayshay in la tukado laakiin halkiinni horaan ku laabanaynaa haddii kale waa la iloobi munkarba waaga dambe loo qaadan haddaa laakiin reeb shariiga aad cisho ku geyso sagaalka iyo ku geyso mar dambe imaam noqon mayse baabu fadli salaati اljamaaca wuxuu baab yahay salaada jamaacada fadligeeda jamaacada xukumkeeda aad baa laiskugu maandhaafay jamaaca min asalaf waxay qabaan jamaacadu waa fardu cayn calى kuli muslimin min الذukuur baa loo jeedaa waa fardu cayn bay ku tahay raggu waaweyne baaliqiinta mukalafiinta inay jamaca ku tukadaan jamaaca min asalaf baa ku tegay bal taabiciinta qaarkood oo cataa ka mid yahay awsaaci oo atbaacu taabiciin alkibaar ah ayaa ku tegay axmed xambal baa qaba jamaaca min aslaf baa qaba farducayn axaadiis badanoo hadda iman doonta iyo kuwa aan la sheegi doonin baaba yaa baabka yaa u daliishadeen wadaadda waxay idhaahdeen maye waa fardu kifaayo jamaacadu in muslimiintu jamaacada ay ogaan oo masaajidda la camiro fardu kifaayo weeye laakiin gooni ahaan saadda way kaaga ansaxaysaa waa madhabka shaaficida sida mashhuurka ah adilo badan baana tusaysa niman waxay yidhaahdeen maya waa sunna muakada fardu cayna ma aha fardu kifaayana maehe waa sunna muakada oo aan in la fudaysta aan bannaanayn saa waxaa ku tegay xanafiyi maalikiyo bal waa ra'yuljumhuur baa la yidhaahdaa anuma aqaan jumhuurta meeshay ka soo boodaysaa waa la kala dhaqaaqaybe niman daahiriyali way ka dareen daawudna cali baa mar loo tiiriyaa marna asxaabtiisa loo tiir iyagu waxay dhaheen jamaacadu waa shardun lisixati salaa salaatuljamaaca jamaacadu waaba shardi salaado la'aanteed maba ansaxayso duhur ninkii keligii tukada kama ansixin waa shard weyselaan nin tukaday buu la mid yahay malkaasi ku dhufteen ra'yiga daahiridu asagu waa daciif laa daliila calayh xagga iska gee ra'yi odhanaya waa sunna mu'akadana ma tabarbadno adilahay xoojinaysa oo fiican ma hayno inkastoo wasiir iyo sancaani iyo showkaani wadaadihii dambe wahabidu jeclaan jireen ay rajaxaan haddana daliilkeeduma xoog badno labada ra'yiga waa fardu kifaayo iyo waa fardu cayn labadaasaa xoog badan waxaase ila xoog badan ra'yiga odhanaya fardu kifaayo ilan shaafici baan ahay in bilaash looga dhaqaaqo ma ogoley labadaa ra'yi baa yaa u xoog bado adiladu ay tilmaamaysa almihim dhaqan muslimiin weeye waa in la ilaaliyo fududaysiga jamaacada iyo ka tegiddeeda min hayri cudrin waa dhaqan munaafiqiina waa in la yska dhowro waa in laga taxadaro masaajidda waa in la camiro salaadda loo dadaalo wax kalaba dama haysaane can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasul sal slam qaala salaatu اljamaacati wadarta salaadeedu si wada jira salaada loo tukadaay afdal waxay ka fadli badan tahay min salaati اlfadi alfadu waa alfardu fadigu waa يقال فذ الرجل الrajulu ida عن can اljamaca gooni markaad u istaagto ood ismutaxdo ood wadarta ka dhexbadae fadiga la yidhahdaa afdalu min salaati اlfadi ay min salaati اlfardi ninka keligii salaaduu tukado waxaa ka fadli badan salaada wadar iyo wadajir loo tukado maxay dheer tahay bisabcin وaشhriina daraja labaatan iyo toddoba darajo muttafaq calayh وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم صلاة الرجل في جamاعة nimanka culummada odhanaya waa fardu kifaya xadiidkana deliishanaya nabigu wuxuu inoo sheegay salaad jamaaco fadli badan iyo salaad fardi oo laga fadli badan yahay hadday fardu cayn tahay salaatljamaaco ninkaas keligii tukaday dembi baa loo qori lahay fadli looma qoran bay leeyihin lanno fardu cayn laga tago waa maxay tarku waajibin muxuu keenaa tarku waajibin camdan wuxuu keenaa tafsiiq dembi buu keenaa biitifaaq lmuslimiin <coughs> marka fadliba xaggee imanayaabay dheheen marba haddii dembi laguu qoraayo idan waa maxay waa fardu kifaayo shaafic baa qaabka u daliishada wanu ku garlea ah. wadaado badanna waa ku raaceen waana looga horreeyey inay sidaa la yidhaahdo laakiin xagga istidlaalka asagaan ku arkay ninkii u qaabka u dhiga xadiidkana kii horan buu la mid yahay salaat rajuli fii jamaacati ruuxa muslimka ku tukada wadariya jamaaco tudacafu waa la laabaa xagga ajirka calaa salaatin salaadiisii baa laga lalaabaa oo laga badshaa fii beyti ku tukaday munfaridan baa shardi ah beytkaad aad ku tukato oo adig haweenkaadi iyo caruurtaada iyo dariska aan jamaacano aan jamaacaysana waa salaatulfadli ma noqonayso tii masaajidka aysan gaadhayn laakiin ma noqonayso salaatulfadli calaa salaatin fii beyti munfaridan baa laga wadaa wa fii suuqiis dukaankiisaad ku tukata keliga iyo salaaddii jamaacada waa kale badan yihiin qolihii dukaamada dariska hadday isku jamacaystaan salaatulfadli noqon mayso baligi weliga lama fududaysto hawsha iyada maxay dheertoo la laabaya xagga ajirka icifan iyo an laalaab waa la jibaaraya tii hore aaaantoatanna wadaadu waa isku maandhaafeen qaacidadii horean kuu soo sheegay ahaa dikru اlqaliili laa yanfi dikra اlkaiir niman baa maray labaatan iyo shantu ma diidayso oo riixi mayso labaatan iyo toddobada niman halkaasay mareenoo waxay leeyihiin markooda nabigu waxaa loo sheegay labaatan iyo shan waa loo koriye labaatan toddoba looga dhigay wa kaana fadla callamaka maa lam takun taclam weeye nimanna waxay dheheen ma ahe waa bixasabi salaati اljamaca kolba saad u tukatay arkaanta iyo shuruudda iyo aadaabta salaada iyo khushuucda iyo weysada saad u dhammaysata iyo meeshaad ka soo lugaysay iyo masjidka ahlu tawxiid inuu yahay iyo inuu kulubkaan yahay in jamaacadu yar tahay iyo inay badan tahay masaajidda xaaladoodu iyo adiga xaalkaada yay salaadu mar darajo ku gaadhaysaa marna hoos u dhacaysa saa darteed masjidka qadiimka ah in lagu tukado ayaa ka khayr badan cinda salaf saalix midka cusub masjidka ahlu sunnuhu u badan yihiin baa ka khayr badan midka ahlulbidac iyo cawaamsu iskugu imanhaya kulubkaanka ee qaloonka ku badan yihin qaloon ma taqaana nimanka qubida guran jira hala weydiiyo ayagaa qaloonka yaqaanee almuhim saa darteed masjidka asagoo cusub ee gadaal laga dhisay muran badan baaba gelaya masjid diraar babu noqon karaa masud diraar buu noqon karaa saa darteed marar badan mawlacan masaajid banuu ku horeeya aan soo dhaafa on isaga soo aadaa intaan xisaabo kalo oo ii qarsoon aanan sheegin warka miyaad fahanteen khayr wey wadaalika arrinkaa asaga ah arrinkaa asagae in salaada aad ku tukatay jamaacadu inay ka fadli badan tahay midka gurigaada iyo suuqa aad ku tukatay muxuu ku imanaya wy waa tacliil xaggay fadligaa ka imanaya ilaalaabka iyo labajibaarkaas annahu idaa tawadaa hadduu ruuxa muslimka weyse qaato fa axsana alwuduu'a weysada wanaajiyo uma kharaja ila almasjid masaajidka uu soo aado laa yukhrijuhu asagoo uusan soo saarin uusan soo bixinayn ruuxa muslimka ila salaasaad waxaan ka ahay hawlo kalaad u socotaa ballan baad ku leedahay maalan waxaad u soo kacday ninkiina aad la kulanta barsaladana ka sii faa'idayso waa in horta qasadkaada weyn salaada u yaala rabaa wixii dambe kuu raaca laysa calaykum junaxan tabtagu fadlan min rabbikum wey laakiin ujeedada weyni waa inay noqoto salaada waysaad la timid aad si fiican u agaasintay kadibna masjidkaad soo aaday adoon u soo bixin waxaan salaada ka ahayn lam yakhtu ruuxa muslimka ma tallaabsada khatwatan tallaabo ilaa ruficat lahu ninkaa waxaa lagu kor yeelaa biha bilkhaطwati daraja daraja la dalacsiiya kor baa loo dalacsiiya waxuطa canhu ruuxa muslimka ee yeelay waxaa laga dejiyaa biha bisabab اlkhaطwa khai'aة gaf baa laga tira faidaa sallaa hadduu tukado lam tasal ilmalaa'ikatu addoommihii ilaahay qiimaha badnaa ka suuli maayaan tusalli calayh inay u ducaynayso ama ammaanayso maadaama fii musalla intuu fadhiya meeshuu ku tukaday goobtu ku tukaday maa lam yuxdid hadduusan dembi la imanin ama uusan weysadu jabin taquulu malaa'igtu waxay odhanaysaa allahuma salli calayh ilaah wa ammaan allahuma arxamhu alla u naxariiso sooma asala iyo alraxma waa la kala qaaday sabaabkuna salaadu haddii la idlaaqo ahanaa bay noqotaa ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxmatun la kala qaad waalcafu aslan wuxuu keena yaqtadii ataaayur almuhaayara allahuma salli calaa muxamadin alla u naxariisa mehe waxaa weeye allow ammaan weeye asalkeedu waa sidaa ibnu qayima baxi dheer kule jalaa اlafham fi salaati calى khayr اlanaam lugawiyiin waa radiyey fuqoor dhulku la simay baxdi aad u qiimo badanoo meel kale aad ku arkayn masalada kale fi tafriiqi bayna الsalaati wاlraxmati wاlmaghfira aayado u deliishaday axaadiis buu keenay luqo shawaahid carbeed meel buu saaray warkii asaga baxiga waxaa qaatay wadaadka shaafici sakhaawi alqowl badiic fi salaati cala alxabiib shaafiic iska fiiriye waa la kala jiidanayaa asagoon u tiirinin weliba dhib ma laha muhiimadda waxaa waxay wax u qoraan oo ay u sheegaan ummadda inay ka faa'iistoy gaadho haddaad tidhahda sheekhuil baa iskalena waa khayr soo guuriso wanaaggiina shaykhun baad u faa'iidaysa allah ila wax la socdee maxaa loo sheegi aniga ii tiri badhaynimo weeye waa magaannimo waliaan dambaa ku nafbaxa way fiican tahay min barakaة اlcilmi caswhu ilىa qaa'ilihi qaacida muطlaqa ma cinda اlculamaa baxdiga aad aduu istimbaadayeen lagaaga horayni eed dhididka u tirtay ee naftu kaaga baxay aduu la soo baxday kaaweyka laga hadlaayo taa in lagu tiriyaa fiican ama almasaa'il اlmushtarakae waa in la sheegaa muhiima cid ilahay lama sheegayo wax adugu istimbaade adugu naftu kaaga baxday waa xoolo ku khaas ahe waa ikhtiraac iyo xuquuqda macnawiga la ilaaliyay ka mid taha laisu sheego min barakat alcilm nawowi baa sidaa u qayidoo dhaha waxa laga hadlay waxaa weye adkaarkiisu ku sheegay iyo rawdaaba waa nukadka cilmiga khaaska ah loo jeedaa casiga ama alcilm almushtarak casigiisu shardi ma walidaalika cabdiraxmaan yaxya almucallimi kutubtiisa caqadiga abxaati ibnu taymiya oo dhan bu intuu soo qaatay oo luqa yamaniya ku sheegay buu tarxiyey waagi dambaa xijaas waagu joogaa maxaa leey waxaan aad sheegto dhan weli ibnu taymiya maa u tiirisa sheikhul islaam wuxuu idhi caan baa tihiine cilmiga in la tiriya waajibka tahay iyo ay fiicanta ka kale kala fahma hilfuu u qaaday risaaladiisa xaqiiqu taawiil ka akhriya kala fahma baabka waxaan jaamacada hadda laidinku weriiriyey wax walba sheeg nafta la idinkaga qaaday niman magaana idin heleen magaan hadduu kuu taliyan adna magaanunbaad noqon warkaa inaad fahanteen baylata allahuma raxim alla u naxariis intaa waa iska kaftan kii tarafka cilmiga ah walaa yazaalu ka suuli maayo fii salaatin salaad inuu ku jiro ruuxa muslimka man tadara sala intuu salaadda koranayo meesha hore ee maa lam yuxdita riwaaya muslim waxaa ku timid maa lam yu'di fiih hadduusan ummadda meeshaa ku dhibin laba shardi wey weysudu inaysan kaa jabin baa shardi ah midda labaad ummadda kula fadhi inaada dhibinna waa shar midaad shaqal ku dhufatay iyo midaad sinjiidiyo shiir ku dhibta iyo midaad sokos urahya ku dhibta iyo midaad qur-aanka kor oogu qaadda iyo waxaasoo dhan waa dhi lama ogolo saa darteed salaadaha jahriga haddii imaamka ku dhaafo ood gadaal ka timaado waxba qraa'ada la jaarin ood keligaa tahay qraa'ada waa inaad siraysato ha wardiyo adkaarta ha akhristo halka hadda bismi illaahi yaad u sheegaysaa salaaddii laga baxa la kala waa keliga ma i munfarid qiraa'a la jahrahaya hal marun baa la hayaa salaat اleyl haddaad imaam tahay la jahar haddaad munfarid tahay salaatuleyl laakiin adoo keligaah haddaad miyi cidla aad joogto cidna ku maqan itaali waxba kaama rabno lanno adila aan kugu ma hayno nebi maxamed iyo saxaabana kama ibnu cumar baa muwaطa ahar inu maray xoogow laga soo tabiyaa iga badaaye laakiin tan hadda kugu haysta waxaa weeye jamaaca horaysay masbuuq baad salaadu waa jahriyo ummadii ka baxday keligaaba citaalinhaya lama ogolo midaayada maxay nas ku yimid masaajidka marka la jooga qiraa'ada yaan la isku dhibin kor ha u qaadina waxaan caawo dhan ka hadlayay jaamaca gaasow xaggeed jirta kaaga jawaabi maayo lannu su-aashii aan ka hadlaya waad ka baxday salaaddii jamaacada cishaha ku dhaafto baan ku wuri racad u dambaysaa naga soo gaadhay keligaa wax kugu daba ma jiro miyaad ka sii daynaysaa oo dananinaysaa mise hoos baad u akhriyi fadhida maxaad ku sameeya kaa wardinaysa maan kuu aamusayna salaadda dhammaynaysa maan kuu aamusnaa ilwaaa l e, fastamicuu lah waansitu baa laisku ogaaye mise annagaa kaa xaq badanoo keligaa baa taada aho aamusi oo annagaa wardiga annaga wadanayn oo hoos bad u dhigan kee xaq mudan jamaacada haddaad jamaaco kale tujinayso kuguma hayso laakiin markaad keligaa tahay malagaabaa galay muttafaqun aleh wahada lafdu اlbukhaari masaajidkan ay ku badan tahay rood salaada fajar markaad kusoo tukadaan feerihi qolya maraba dhanka wada jiidahay oo safkaa dambona haystaa mid walba uu itaalin haya ilaa ay ka baxaan ma hordiyi kartid kuwa qur-aanka jebinana halkaasaa gaas bayba kugu kicin say u laaximanhayaan markaad mar ad la yaabayso waad la yaaba hawshaa la joojiyey keliga haddaad tahay se anagana annagana dhibin aduguna isastur kow annagaana hee hana dhib haddaad keligaa tahay muttafaqun calayh wahada lafd اlbukhaari wa canhu qaala ata nabiya sal slam nabiga waxaa u yimid rajul acma nin indhoolo ah oo aragga ilaahay ka qaday baa u yimid faqaala wuxuu uhi ninkii yaa rasuul allah ninka asaga waxaa loo badan yahay inuu yahay saxaabigii ibnu maktuum ahaa xaafidkuna waa ka niqaashaa oo muran buu ka keenay saxaabiga wuxuu hi yaa rasuulka ilahi laysa lii qaa'idun haga ma haysto nin haga yaquudunii iisoo hago iisoo gaansha ila lmasjid masaajidka markaan u baado fasa'ala rasuul rasulka wuxuu weydiisay addoonkaasi indhoolaha ah an yurakhisa lahu inuu u fi اtakhalufi wey can اljamaacaat fayusallii fii beytihi oo gurigiisa ku naba allow ii ruqsa inaan gurigay ku tukada buuri maadaama lahayn ruuxii soo hago masaajidka ii keena farakhasa low nabigaa u idmay tarkhiiskuna asalkiisu waa inuu nahyi ka horeeya shardi ah mafhuumka marka musalaxa fiqiga usuuliga laga hadlaayo waa sida haalibka ah falamaa wallaa markuu ismajiiray ee idankii uu ku dhaqaaqay dacaahu suubanaha u yeedhay faqaala lahu wuxuu ku yidhi hal tasmacu nida aadaanka ma maqashaa waxaana loo badayay nidahan in iqaamada laga wado hal tasmacu liqaama maxaa yeele axaadiid kale ayaa sidaa ku fasirtay oo cinda axmed ku timid hal tasmacu nida aadaanka ma maqashaa bisala salaada laiskugu yeedhayo qaala nacam haa buu ihi faqaana wuxuu ihi faajib soo ajiibow imow aadaankaasi adaa lagu yeedhayahay ama dadka loo yeedhi baad ka mid tahay rawaahu muslim wa can cabdillaah culummada iyagu yidhi waa fardu cayn jamaacadu xadiidkan ay daliishadaan wadaadihiidi waa fardu kifaayana waan kuu soo hormaray adiladoodii farducayn weeye indhoole axad ka mudan in loo cudurdaaro ma jira yidhaahdeen addoonkaa nabigu intuu rukhseeyey oo siiyey ayuu haddana markuu qiimeeyey ijtihaadkiis isbedelayo uu arkay hadduu soo hamaagsado inuu dadaali karo jamacadu u iman karo farducayntii muusan ka ridin marka horena xaaladiisa uu cudurdaarku sheegtay buu nabigu qiimeeyey kadibna hadduu istahbiibo oo dadaalo inuu iman karo arkay cabdulahi maktuum hadii laga dhigo wayba tahay oo saxaabi aad u qiimo badan oo asagoo indhoolo ah ragga indhaha qaba ka xoog badan buu ahaa kana dadaal badan oo ka iimaan culus marar badan laga tegi jira madiine maamulkeeda iyo imaamada masaajidka dagaalkii sanadkii lixtobnaad hijrada dhacay qaadisiyin ragga ka qayb qalay buu ahaa isagoo indhooluu duulay ciidankii sacadwade iyo qaadisiye qabtay reer furus sankooda caana ka lisay buu ku jiray bandiiradii ama calankii muslimiinta ninka hayey buu ahaa intii dagaalku dhammaay ninka hayey buu ahaa qaadisiyuu ku shiiday iyo maye wuu soo noqdo waadambuu madiina ku dhinta labadu waa la sheegaa waa nin halgamaya nabigu wuxuu uhi maayo cabdullaahiyow adugu ragga lamitin dhoolnimadaad waa indhoolo kale soo hamagso wuxuu nabigu ogaabuuna ku xukumay waa fardaxu ogaal xukum caamana ma aha indhoolayaashu kuwa adkaysi badanoo gegsi badanoo waxaa jira dhagax hadday jeede balku dhacaanba iska soconaya iyo nin hadday saa wax u taabtaan guriba ku urursanhaya ayagaa kala duwan oon isku baab ahay wadaadda halkaasay marayaan in la yidhahna waa qasab maxaa yeelay ijmaac baa jira ijmaac baa jiroo jamaacadu inay ku dhacayso bicudrin kaalmatari waalmaradi waalcama waa masala ijmaaciya cinda alculamaa markasaan ijmaaca loo qarayn loo dardarin waa in naskaani la awilo haddaana idiin soo sheegaya qaacidada keenta ta'wiilu kalaami اlmacsuum iyo iyo cadamu ta'wiili kalaami hayr اlmacsuum faariqa u dhexeeyana waad soo marteen mar dambana iguma soo celin kartaa وعن عبد الله وقيل cمر بن قيس المعروف ببن أم مكتوم رضي الله تعالى المؤذن نبgu aadaamj رضي الله تعالى أنه قاaل xaafidku marka wuxuu le siyaaqan dambe kaa hore waa kala duwan yihiinoo nin kaloo indhoolaca ah weeye nawowi iyo qurtubi iyo qaadi ciyaad iyo waxay mareen labada xadiidba ninkay qabsatay waa qisa waaxidoo la kala qaybiyay leeyihiin annahu qaala wuxu uhi yaa rasuul rasuulka ilaahayow ina almadiinata magaalada madiine la yidhaahdo kaiirat اlhawaami way halaq badan tahay buuri waa halaq badan haamku waa shayga suntale maska iyo hangaralaha iyo waxyaabaa noocaas wasibaaci wayna dugaag badan tahay kadafkaa ku badan oo jiifaagaa ku badan oo libaax dhurwaagaa ku badan oo dawacadaa ku badanoo waxyaabaha dadka saydha ama qaninaba faqaala rasul idan nabi allow ma hadhi karaa faqaala nabi wuxuu yidhi tasmacu xaya cala asalaax xaya cala alfalaax war salaadda u kaalaya liibaanta u hooya ma maqashaa dhegteedu ma ku dhacan nacam buu riwaaya nacamna baa lowaan maqlaa faxayahal haddaba kaalay salaada imow rawa abu daawud bisnaadin xasan xadiidku sabab buu lahaa axmed baa caddeeya sababka maalin maalmaha ka midayo nabigu masaajidka soo galay fa ra'aa fi nnaasi riqatan jamaacadiiba fududa khafi halkaa laba nin baa fadhiya geeskaa laba masaajidka waaba cidlaba waa halbaateen nabigu waa ka cadhooday markaasuu hadlo wuxuu yidhi haddaanan wax kale ka baqaynin waxaan hamiyey in salaada loo aqiimoon galo markaad gashaan dhallinyaro ururiyo xaaba la soo guro niman salaada ka hadha jamcada aan guryaha ku gubo hadalkaasuu maqlay marka saxaabigan ummaktuum indhoolaho meesha fadhi markaas soo istaa allow mar baan baanugu haddii indhala'aanta la hadhaaye ma kuwa buulka lagu guba baan ku jiraa sababkaasaa su-aasha keentay rwaayad axmed baana caddaysayoo meesha xaya cala asala xaya cala alfamaqashaa waxaa ku timid hal tasbacu liqaama aqimidda ma maqashaa aqimidda nin maqlahaya waa nin oodda oodda masaajidka ku haya oodiisu oodda masaajidka ay hayso wey leadda mikrofoonka aqimidda geynhaya shan kilomitire waagii caadi loo aadaami jiray aqimidda yaa maqli jiray nin halkaa uun joogaa maqlahaya ninka halkaa joogaan ee dhoolahana derbiga intuu soo tataabsado yuu masaajidka soo geli karaa hal tasmacu iqaama iyo riwaayad axmed qaala nacam qaala fatiha waxaa loo badan yahay hawshaani in dhowlo jamaaca kuma waajibtee waa min baabi sadi dariica ra'yigaasana raajax ah saan loo fududaysanin jamaacadana aan loo quursanin loo dhayalsanin buu nabigu u fufuqgoynayaa waxaa leeyay weysha gowraxee dibi wax ku quusqaatee ma maqlaysaan haa muslimiinay indhoolaa baan halkaa ka istaagnaya cariyaa salaadda u gooyo wey loo jeedaa ee ma aha indhooluhu jamacada waajib bay ku tahay axad qaba ma jira wamacnaa xaya calan waxaa wey tacaala kaala wey halka xadiid baan ku dari karaa hadde mise waan iska joogsadaa bal halkaan aan ku daro wa can abi hurata radi allahu tacaala ana rasul اlah sal ly slam qaal wاladii nafsii biyadihi maxaan saa u leenahay axaadiis badan baa ku timid man samica الnidaaءa faariغa صaxiixا falam yaأti falaa salaaةa lahu alfaraaq wاsixatu wacadam marad shuruud wax ka yar baa wujuubka jamacada ku dhacaa inay marka masaladu ay tahay min baabi sadi daraa'ic way iska caddahay midda kale jamaacadoo la fudaystoo laga tago dhaqan munaafiqiin bay ahaan jirtay muslimiinee marka xayawaanka iyo gaalada iyo munaafiqiinta shabiina istahbiiboo dadaalow nabigu u jeedaa amaa in caamuhu uu ridayo wujuubka jamaacada waa masale aad iyo aad u cad weeyun muran lahay وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasul sm qaal wladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye laqad hamamtu waxaan doonaon damaaxiyey an aamura inaan faro bixaabin xaaba in la keeno xaaba in la ii keeno ama la soo guro fayuxtaaba lasoo xaabeeyo xaabajiila la keena iyo qoryo iyo dogobyo waaweyn marka la ii keeno nabi allo maxaad samay uma aamura bsala salaada in loo aimana ama la aadaamana aan faro fayuadana laha cafwan uma aamura rajula nin aan faro fayauma annaasa ummadda uu tujiyo khaliif aan ka dhigto markii salaaddii la aqimo oo la galo oo inaan anugu marka weydaarto qolihii islaa salaaddii waad ka hadheen idinkuna iska nasta aan guryaha ku gubo uma ukhaalifa aan u weydaarto u hadhoon u dabamaro salaaddii la aqimay ilaa rijaalin qolyo iyo rag fauxariqa calayhim buyuutahum guryahooda aan ku gubo dushooda aan ku gubo muttafaqun calayh xadiis dheer buu ahaa intanu kusoo gaabsanay wuxuu kusii dhaartay oo yidhi ilaahay baan ku dhaartaye hadday ogaan lahaayeen qolyaha jamaacada ka hadhahaya in markay salaada cishaha iyo fajarka tagaan ay soo helahayaan mirmaatayni ama laf buuranoo xoogow hilib leh laga feenfeento jamaacada way iman lahaayeen adduunye iyagoo xooguhu cadkaa hilibkii cashadaas raadinaya ay soo buxin lahaen masaajidka laakiin adduunya alla qiimo badanoo aakhara wixii wax laga helabaayaa la yar idan xadiidku qaybtaa dambaa la socotuu sheekuu ka tag waxaa ku jira xadiidka in jamaacadu ay waajib tahay ama fardu kifaaya ha noqoto ama fardu cayn ha noqote maxaa yeelay ruux bani aadana waxa loo dhibe loo dhibaateeyo waa waajibka tegiddi haddaysan waajib ahayn ima calى sabiili اkifaaya aw calى sabiili tacayun wاlcayn nabigu sidan ma yidhaahdeen mana hamiyeen nabigu falka ma samayn haddaad tiraahdo waxaan bannaanayn nabigu ma hamiya lagu leeyay waa macsuum fii iraadatihi wa qasdihi wa fii ficlihi wa aqwaalihi waxaa kaloo ku jira masalada la odhan jiray yajuusu altacziiru biاlcuquba almaaliya ruuxa dunuubta dembiga gala qaadiga muslimka ah ama amiirka muslimka waxaa bannaan inuu ku ganaaxo hanti laga gubo ama laga gowraco ramiigu way yaqaanaan nin aan nin markay xukumhayaan khalad galay waa la yakayn ba yakaa la yidhahda ramiig hasha geelaada ka dhaqaaqi baa lagaa gowrici ritikurus intaa leegayay baa birta lamero lagaa cuni juuqna ma dhihi karti daas waashana geed baa lagugu xidhi meygaaga quraansana kicin wa atacsiir bilcuquuba guryihi dhisnaabuu nabigu rabaa inuu gubo guryuhuna waa hanti soo التacزير بالcquuba الmaaliya naga shaaficiya wadaadda waxaan waa mansuukh walaa daliila calى naskhi sayidina cumar baa ku dhaqmay cuثmaan baa ku dhaqmay cali baa ku dhaqmay camalu saxaabaa ku durarsaday ibnu quyam baa nagu dhigay baxi cajab qaba ku sidaya طurq اxukmiha laga akhriyo ibnu taymina waa ka hadla masalada culays ma lah waxaa kaloo ku jira dadka ahlu janaa'inta ee mujrimiinta ah in la gaadi karo mararka qaarkood iyagoo isdhigtay oo cashada iska cunahaya intaan xaabo xagga ka soo urursado oon ciidan diyaarsado inaad nabigu dhasha dhigtaan rabay yaan hamiyey buuri waabaa qolyaa lagu dacaayadeeyey xisbo ka midu ah hay-atl macruuf baa waxa lagu dacaayadeeyey laba inay xumaan sameeyaan rabaa meel loogu sheegay waxay dhaheen baa la yidhi hadda ree baa ku dacaayadeyn jiray waxay dhaheen baa la yidhi suga markay hawsha bilaabaan baan isku qabanaynaa waa khaa fiiya mana banaano jahli aqoon daray tusaysaa marka horay hawsha wadaanba maa la kala fiijiyo maxaa loo gaadahaya in laysgaada way bannaanta mararka qaarkood fasaadkaadu markuu bato fa jaahum basunaa bayaatan wahum naa'imuuna way bannaanta waa hawshu nabigu samayn calayh isalaat wasalaam qolyahan xisbada waxaa laga yaabaa inay war xog kaa hadda ka hawsha kaala hadleen oy kaa qabteen haddana wixii inaadan daynaya ku arkeen markaa dambe waa lagu gaadahaya aljurm اlmashhuud baa lagaa rabaa markaa iyadaa waa hawshuu nabigu samaynayo waxaa alأkhdu biاljaraa'imi calىa khiratin way bannaan tahay nebi maxamed baa weeray bani mustaliq wahum khaaruun soo ma garay xadidka ibn cumar fi saxiixayn idan hawlaha waa jiraan وعن مسعوud رضي الله تعالى عنه halkaa inoo joogo balcaawa insha allahu taala allah subxana wa tacala aclam xadiidkan dambe waa dheeryahay